xadiiu taasi aaaun xadiiska soddon iyo sagaaleeya haada maxalu warawa lbukhaariyu bukhaari wuxuu ka wariyey can ummi salamata radia allahu canhaa qaalat ummu salama waxay tidhi dakhala calaya nebiyu nabigaa ii soo galay sala allahu calayh wasalam walxaal cindii egtayda mukhanafun ninka oo dumarka u dhaqdhaqaaqa eg u socodka socodkiisa iyo hadalkiisuba ay dumar u egyihiin muanaf baa laidhaha waa ninka hadalkiisuna hadalka dumarka u egyahay dhaqdhaqaadkiisii socodkiisuna socodka dumarka u egyahay marka raggii waa labo nin waa nin caadi oo dareen leh oo dumarka dareemaya qofna waa qof sawir oon hal caqli lagu arago waxa weya gacantaas iyo bawdada ma kala yaqaan wax dareema male wax dareema male ninku hadduusan wax dareen lahayn waxfahma aan la arag ousan waxaweyn cajar iyo bawdada iyo gacantaas kale oqoon gabadhu ka xijaabami iska tuugsanayo laakiin tuugsado caadiya maaha waa sawir tuugsada dadka tuugsaa badankoodu reeraynay mid aan xabad fahmayn hadduu yahay oon wax dareema lahayn gabadhu ka xijaabami soo ma jeedin sida aayaddii suurat nuur so ka xijaabamiya gabadhu soo ma jeedin laakiin geedkan doqondoqonba ha ahaadee hadduu dareen leeyahay gabadhu waa inay ka xijaabato ninkaan marka asagoo cag fadhiya umusalama nabigu usoo galo waana mukanaf sida dumarka u hadlaa sida dumarka usoo socona waxaa dhici karta marka in la yihado ma ogo iska miskiin lamana ahan karo waaba mid qatarada fiiri dakala calaya waxaa ii soo galay annabiyu sala allahu calay wasalam walaal cindii agtayde mukhanafun mid mukanafa oo dumar u eg uu joogo fasamicahu wey meeshaas lafdigu tacdu kuma jirto fasamicahu nabigaa maqlay wey isagiyo nabigu maqlay ta male fasamicahu nabigaa maqlay isagoo nin kale la hadla oo le haddaad meel hebla tagto oo meeshaas ilaahay idin furo gabadha ina hebela raadso gabadhaasaan ilaa iyadoo xijaabnaynu ah gabadha ina hebela saasay u egtahay ilaa waa baha hiya nabigu ma iiri wuxuu la hadlaa marka muxanadkii cabdullaahi bn abi umay fasamicahu nabigaa maqlay yaquulu xaaluu ku leeyahay licabdilaahi bni abi umaya cabdilaahi ibni abi umaya wuxuu ku leeyahay yaa cabdallaahi cabdullaahiyow ara'ayta waxaad iiga warantaa in fataxa allaahu calayka daa'if haddii daa'if ilaahay kuu furo hadduu berri idin furo muslimiin haddaad tihiin ara'ayta iiga waran in fatax allaahu hadduu ilaahay idin furo calaykum korkiinna addaa'if hadan berri fa calayka waxaad laasimtaa hoo qaadataa bibnati khaylaan khaylaan ninka la yidhaha gabadhiisa gabadhaasiyo kaa fakan gabadhaas maxaa yeelay fa innahaa gabadhu tuqbilu waxay la soo qaabishaa biarbacin afar wa tudbiru waxayna la sii jeesataa biamaanin sideed gabadhaasi kaa fakan wuxuu ula jeedaa afarta qofka marka uu cayilo caloosha waa isku laablaabmayso maaha marka hal laab haday laabanto caloosha geeskaasi ka bilaabayna kallidaas ilaa kalida kale tegay waa hal xabo laab kaloo ka hooseeya laab kaloo ka hooseeya afartaas afar markay soo jeedo marka afar laabay noqon soo maaha hadday sii jeesato sideedu noqona maxaa yeele laabkaanu geeskaana waa gaahay kallidaas geeska kalena waa gaahay mid walba laba dhinacu ka muuqana marka wuxuu idhi gabadhaas hadday soo jeedana afar ay la soo qaabileen hadday sii jeesatana sideed wartaasay kaa fatan waa gabar naaxday marka ninkaas waa nin khatara waxaasa ah. marka waa ebel kaas marka gabar inuu arko ayadoon xijaabnayn lama ogol qofka nincaas ma la ogola waa nin caadiya sooma jeedi oo haddana faasiqa oo gabdhihii islaameed tilmaama marka lama ogol wa qaala nebigu nebigu wuxuu yidhi nabigu markuu ogaaday markuu ogaaday ilaa mogta dadkii la yii yaan laga xijaab aw itaabiciina ayri ulilirbati taas eeda mogta aw itaabiciina ayri ulilirbati min arijaali dadkan laga xijaab waxay ahayd kuwa uun cunto guriga u yimaado wax dareena lahayn dareen inta leeyihin faasiq ma yihi wa qaala nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam laa yadkulna yaysan u soo gelin haaulaai kuwa nuucaana calaykunna korkiina nimanka nuucaana laa yadkulanna laa yadkulanna yaysan u soo gelin haaulaai kuwaan calaykunna korkiina idinkoon xikame weliya idin arag ag fariisi iyo kanuma leh rawaahu bukhaariyaa wariyey raqamka afar kun saddex boqol labaatan iyo afar waqad rawow xadiidkan bukhaari waa ku wariyey aydan noqoshee fii raqamka shan kun sideed boqol sideetan iyo toddobo taxta baabuga u qabtay fiili baabu ikhraaji lmutashabbihiina bilisaan kuwa ciyaalsiiyada ee dumarka isku ekaysiiyo in laga bixiyo laga cayriyo min albuyuuti guryaha ah, baabkaas u qabta kuwa mutashabihiinta ee dumarka isku ekaysiiya kuwaas guryaha in laga cayriyo ah, guryaha in laga cayriyo ah, guryaha in laga cayriyo taxta baabkaan u qabtay baabu ikraaji lmutashabihiina jijimu xihana gacanta jijimu ka xihaa dhegtu dalooshana waxa wey markuu hadlaayo si niqniiqu u hadla kuwaasoo kale xaraba magaalada inta laga cayriyo layidhaha jumcada imaada tuugsada waxaad ku noolaataan duurka ku noolaada wax dad la noolaa kara ma baabu ikhraaj lmutashabbihiina ragga isku ekaysiiya in la bixiyo binisaai dumarka isku ekaysiiya min albuyuuti guryaha waa in laga bixiyo qaala alxaafid ibnu xajar wuxuu ku yidhi fatxulbaariga raqamka xadiidka shan kun laba boqol soddon iyo shan wlmukanis haddii nuunta la hoos dhigo wlmuana haddii la kor dhigo labaduba banaan wlmuaniu bikatri nuun nuunta in la hoos dhigo wa bifatxaha iyo in la kor dhigo man qof weeye man nin weeye yushbihu uu u eg yahay khalquhu abuuristiisu annisaaa dumarka fii xarakaatii dhaqdhaqaaqiisa wa kalaamihi hadalkiisa wa kayri daalika iyo wixii kaleba wa qowluu yidhi tuqbilu waxay la soo qaabinay gabadhu biarbacin watudbiru waxay la jeesana biamaanin sideed qaala ibnu xabiib wuxuu ka wariyey can maalik macnaahu waxay tahay anna axkaanaha cukna waxa weeyaan waa laabka caloosha caloosha markay laabanto alea cuknatun anna axkaanaha gabadha laalaabyaalkeedu yancadifu waa ku laabmaa bacduhaa gobolkeed calaa bacdin gobolka kale wahiya ackaanta في banihaa caloosheeda arbacu daraa'iqa waa afar wado afar waday noqoneen wa tabluqu waxay gaareen marka atraafuha darafyaalkeedu ilaa khaasiratiha kallideeda fii kulli jaanibi dhinac kastaba arbacuna ka soo bixi marka dhinacaan afar dhinacaan afar sideed axkaamta xadiidka laga qaadana wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan ibcaadulfasaqati faasiqiinta in wa darduhum in laga caydiyo can ilbuyuuti guryaha lianlaa yasifuu si aysan ugu tilmaamin annisaa'a dumarka iyo walbanaati gabdhaha ila rijaali ragga si aysan ugu tilmaamin gabdhii hadday xijaab la'aan arkaan adow raggay u tilmaamayan sida ninkaan yeelay marka waa inaysan arag gabdhahoon xijaabnayn oo guryaha laga caydiyo wayustafaadu waxaa laga faa'iidaysanaa min haadaa xadiikan fiiriya xadiidkan annahyu in layska reebo can xuduurilamaakini meelaha in la tago allatii meelaha yaxduruhaa ay imaanayaan alfusaaqu faasiqiinta aroosyada huteelada lagu dhigaa yaan laga qaybgelin oo macnaha xumaanta lagu samaynaya haddii aan xumaan lagu samayni kama hadlayno oo guriga kama duuna hoteelka daan xumaan lagu samaynayn laakiin kuwa xumaanta lagu samaynayo ee cayaaraha shaydaan ee fisqiga laga cayaarayo ee waxa weeyaan sawiradu ka jiraan yaan la aadin halaska daayo yaan la aadin guryaha laftirkooda haddii arooskii fisqi ka jiro qofku waa inuu ka tago waa inuu iska ilaaliyo hadduusan ka tegi jirinna gabar muslimada uma bannaan xijaabkeeda inay ku dhigto guryahaas ay iskugu imaanayaan dadka faasiqiinta iyo dadka fiican haddii meeshai gabdho fiican bis ay joogaan gabadha xijaabkeeda waa dhigi karta laakiin meel ay iskugu imaanayaan dad faasiqiin iyo dad fiican bay xijaabkeeda dhigto faasiqa ata gabar faasiqada arke hadhow markaasay u tilmaameen rag amase sawirayda ka qaada iyadoo iska jiri hadhow sawirkaasa waxa weeye inta la gelina gabadhu fiicneeda xijaabneed waxa weeyaan dicaayadeeda iyo caydeeda meel kasta la dhiga iyadoo iska jirina sawir la sawira haddana dadka sawirka u fuduya mobayl kastuu ku dhegay qofku hadduusan alle ka baqay waa bala la fududeeyey saas darteeda gabdhuhu waynaysan xijaabkooda dhigin meelaha dadku iskugu imaanayo oo dadka xun iyo dadka fiican iskugu imaanayan waynaysan dhigin oy xijaabkooda ku taagnaada di gabdho wanaagsan oo muslimaadoo fiican kali ay meesha joogaan gabadha ina xijaabataa waajib kuma laakiin meel dad xun iyo dad fiican iskugu imaanayaan waa qatar mid faasiqaa arka ama mid faasiqada ama iyadoo la iska la sawira hadhowna dicaayadeedaasaa suuqa la dhiga subxaana allah wayustafaadu waxaa laga faa'iidaysana min hada xadiidkan annahyu in laga reebo dadka can xuduuri lamaakini meelaha in la tago allati meelaha yaxduruha ay imaanayaan alfusaaqu faasiqiinta aladiina kuwaasoo yuqaafu minhum laga cabsanaa an yufshuu inay faafiyaan asraara nisaai dumarka siraryaalkooda walaa siyama waxaan ku sii jirin fii zamaanina waqtigeennaan alladii waqtiga kasura ay bateen fiihi waqtiga aalaatu nashri اfasaad aaladaha lagu faafiyo fasaadka ah, facebook la dhigaa lagu leey balaayaa la gelshaa lagu leey meelo shaydaana laga tuur ah aaladaha fasaadka lagu faafiyo aad u fudud hadeer faaltaajtanid ha ka fogaato marka faaltaajtanid ilmar'atu haweenaydu ha ka fogaato can wadci xijaabiha xijaabkeeda inay dhigto fi lxafalaati xafladaha allatii xafladaha taqacu ka dhacayda filamaakini meelaha alcaamati guud meelaha dadku isugu imaana meelaha dadku isuguma allatii meelahaasoo yaxduruhaa uu imaanayo asaalixu qof feecan waalixu iyo qof xun kalcursi sida arooskaoo kale iyo wanaxwiixi lamida fa kaiira ma in badan ya'khuduuna faasiqiintu waxay qaadanayaan suurata gabadha masawirkeeda ayagoo iska jirin ay sawirayaan qaarna hadda iyagaa u diyaara in la sawiraba walxaal ayay sawirayaan hiya gabadhu hayru muxtajibatin aysan xijaabnayn uma yunshiruunaha way faafinayaan fii wasaa'il iclaami isgaarsiintay ku faafinaya marka facebook balaayo meel daran dhigay isgaarsiinta asari ee degdega almufsidi ee wax fasahaadiya